alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlambiyaai walmursaliin sayidina mxamedi wعalى alihi wasaxbihi waslm allahuma bacna bima clamtana wclimna maa yanfacuna wazidna cilma yanfacuna walxamdu lilah calى kuli xaal waxaynu ka soo baxnay ama horta waxaynu ku jiray kitaabkeeni xisn lmuslim min adkaari اlkitaabi wasunna waxaynu dhammaynay ilaa lix duco oo sheekhu inoo soo qaatay oo ducooyinkii nebiga sala allahu calayhi wasalam ka sugnaaday ee marka uu xidhay intaanu faatixada akhriyin uu akhrin jiray waxay isweydiintu tahay lixdaa duco miyaa la kulminayaayo mar baa la wada akhrinayaa mise marar kale gedisan ayaa la akhrinayaa culimo kale gedisan ayaa masaladaa ka hadashay imaamu nawowi kitaabkiisa aladkaar waxa uu tilmaamayey intii uu sheegay adciyadan uu sheekhu inoo soo qaatay inteeda badan ayaa wuxuu uhi hada maa warada min aladkaari fi ducaa'i tawajuh kaasi waa wixii ku soo arooray ee adkaaraha ducada tawajuha ducau tawajuh iyo istirtaax labadaba waa la yidhaahdaa fayustaxabu اljamcu baynaha kuluha liman salla munfarida waxaa loo suneeyaa buuhi isagu inuu kulmiyo oo dhammaantoodu wada akhriyo liman salla munfaridan ciddii isagu keli u tukanaysa walilimaami idaa adina lahu lma'muum iyo qofkii imaamaha cid tukinaya ee ciddii uu tukinayey ayuu idantay oo qof iyo laba ayuu tukinayaayo inuu u dheereeyo ayay u idmaameen ama dad koobanoo maxsuuriina ayay markaa tukinayaayo inuu u dheereeyo ayay u idmeen ay u ogolaadeen markaa wuu kulminayaa haddii aanu markaa aanay u idminna dee dheerayn maayo e yacnii barhkeeda yunbuu ku gaabsanayaa isaga imaamu nawowi sidaas ayuu yidhi sheekh ibnu taymiya isagu waxa uu tilmaamayay uhi alistitaaxaat haabitatu kuluhaa saa'iqat biitifaaqi اlmuslimiin istitaaxaadkan ka sugnaaday ee nabiga sal la slm ku sugnaa ka sugnaaday dhammaantood waa saa'iqa waa meelmar oo waa lagu ducaysanaya si ay muslimiintu isku waafaqsan yihiin walam yakun inabiyu sala اlah alay slm yudaawimu calى istiftaaxin waaxidi qatra nebiguna ma joogtayn jiri sala allahu calayhi wasalam istiftaax keliya walafdalu an yaatiya bilcibaaraati almutanawica calaa wujuubi mutanawica waxa wanaagsan oo fadli badan inuu cibaarooyinka iyo adkaarta iyo ducooyinka kala gedisan ee noocyada inuu wejiyaal kala nooca ula yimaado kulla noocin minha calaa xidatihi mid walba gaarkiisa inuu ula yimaado oo aanu jamcinin ee masala salaada duhur mid aad ku akhrido oo casarka mid aad ku akhrido oo maqribka mid aad ku akhrido oo cishaayiga midaad subax mid sunnaa mid aad ku akhrido oo aanu jamcinin liannu abu hurayra markii uu weydiiyey waxau timaa lahum baacid bayni wa bayna khadaayaaya inuu istibdaax ku samayn jiray subxaanaka allahuma wabixamdika inuu markaa raacin jiray lama sheegin markaa saxaabadan ka waramaysay midba wuxuu sheegay miduu ka maqlay nebiga sala allahu calayhi wasalam isagoo markuu salaaddii xidhay dabadeed yidhi saa daraaddeed baan markaa la kulminaynin sheekh bakar cabdilaahi abu zayd sheekhaa weyne isaguna hay-atu kibaarka ka tirsanaa kitaab wuxuu leeyahay sidaan idiin soo sheegayba aada u qiimo badan fii baabi dikri waducaa'i wasalaati calaa rasuul lahi sala allahu alay wasalam laa yustaqnaa canhu oon laga kaabdoomaynin tasixu ducaa baa la yidhaahdaa kolay hadda dabcadiisu intii aan ogaa way go-nayd oo waa yani maca tuuli lbaxhi maan helin laakiin dee waxaa laga helayaa isagoo b d f baa laga helayaa internetka lagala soo bixi karaya wuxuu leeyahay kulu cibaadati waradat calaa wajhayni faakar cibaado kasta oo ku soo aroortay laba wejiye wax ka badan oo ikhtilaafu tanawuca ah yacnii iskhilaaf markaa tanawuca ku timi macnaa iskhilaafkeedu u noociye yahay fi tacabudi fainahu laa yajuusu اljamcu fiiha bayna nowcayni faakar laba noociyo wax ka badan in la kulmiya ma banaana isagoo hadalkaasi wadabaa wuxuu uhi kulu dikrin wa ducaayin ja-ad bihi riwaayatu calaa nowcayni fa akhar digri iyo duco kasta oo riwaayada iyo sida nebiga sala lla alay sl laga wariyey ay ku timi laba nooc iyo wax ka badan falaysa lidaakiri aw idaaci jamcu lmukhtalaf ikhtilaafa talawucin fii masaaqin waaxidin inuu markaa meel qura isugu wada keeno oo mar qura uu wada kaxeeyo wada akhriyo uma sugnaanin bal yأtii bihada axyaana wbhada axyaana kaa mar buu la iman kaana mar buu la iman markaasaa mil اstiftaax ayuu tusaale u sheegay istiftaaxoo markaa wejiyaal badan ku yimi tacawudka dee tasbiixaha markaa kala gedisanaya rukuucda iyo sujuudda ataxiyaadka oo isna siiqooyin kala gedisan ku yimi sidaynu arki doono iyo salaadan ibraahimiyada ah ee kusaliga nebiga sala اllahu alayh wasalam oo ayana riwaayaad ay ku kala yimaadeen wejiyaal iskhilaafsan mid walba gaarkeeda ayaad markaa ugu dhaqmaysaa mid gaarana markaa qof gulaasii maayo inkastoo culimadu iyo madaahibtu dee ay kala doordoorteen waa kii sheekh maxamed saale cuthaymiin raximah ullahu tacala manduumadiisa ku laha wafcal cibaadatan idaa tanawacat wujuuhuha bikulli maa qad waradat cibaadada hadday markaa samee wafcal cibaadatan idaa tanawacat marka cibaado samee hadday noocyaalkeedu wujeeyaalkeedu ay noocyo kala noqdaan bikulli maa qad warada diday ku soo aroortay o dhan litabcala sunnata fi lwajayni si aada sunnaa labada weji ugu dhaqanto wa sharca bidin dhowcayni sharac sharciga ilaahayna aada ugu ilaaliso aada ugu xafido yacnii labadeeda noocba ka soo gudba haddaba taa intaa waayo waxa inoogu iman doontaa atixiyaadka inoogu iman doontaa oo saliga nebiga sal alla ly ay inoogu iman doontaa markaa la jamcin maayo marba mid baa la odhanaya ducaa rukuuc waa rukuucda qofku marka uu rukuuco ducadii uu akhrinayey subxaana rabbiya alcadiim ayuu odhanayaa halaada maraatin saddex jeer subxaana rabbiya alcadiim rabbigayga weyn ayaa nasahan oo xumaan ka hufan oo ka dheer dheerba odhanayaa xadiidkan waxaa warinaya imaamu muslim iyo imaamu axmed iyo asxaabu sunan ayaa warinaya sanadkiisuna dee waa saxiix mar haddaynu imaamu muslim ayaa ku jira waxaanu ahaa xudayfatu bnulyamaan ayaa laga warinaya nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay xudayfa anahu salla maca nabiyi sala llahu alay slm ayuu la tukaday fa kaana yaquulu fii rukuuci subxaana rabbiy alcadiim rukuucdiisa markaa wuxuu odhanayay markuu rukucay subxaana rabbiy alcadiim lafdiga imaamu muslim ee isagana xudayfatlyamaan laga warinayo uma rakaca fajacala yaquulu subxaana rabbiy alcadiim subxaana rabbiy alcadiim ayuu odhanayay markaa subxaana rabbi waxaa nasahan oo aan nasahayaa oo xumaan iyo naqsi aan ka dheeraynayaa rabbigayga alcadiimi ee weyn ee sibo kasta oo kamaal iyo wanaag tilmaamaysa ku sifaysan wax walba ka weyn ee asmaadiisu weyn ee sifaadkiisa ee ixsaankiisa ee khayraadkiisu ay weyn yihiin ilaaha ayaa nasahaya oo aan xumaan ka dheeraynayaa xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa in adkaarta rukuucda ay ka mid tahay inuu qofku yidhaahdo subxaana rabbiya alcadiim inuu yidhaahdo waana in ilaahay lagu weyneeyo rukuucda waxaana tilmaamayay xadiid imaam muslim uu warinayo amar yani waxa lay diiday inaan qur'aanka akhriyo anigoo rukuucsan iyo anigoo sujuudsan ama rukuucu facadimuu fiihi rabba rukuucda iyada rabbi ku weyneeya sujuuddana markaa iyana weynoo iman doontaa waxaa kaloo xadiid kaloo isagana abu daawuud iyo keyrkii ay warinayaan uu tilmaamayey markay soo degtay fasabix isma rabbika alcaiim fasabix bismi rabbika alcadiim markay soo degtay wuxuuhi ijcaluuha fii rukuucikum rukuucdiina yara subxaana rabbiy alcaiim dhaha sabix isma rabbika alaclaa markay soo degtayna ijcaluuha fii sujuudikum ayadana sujuuddiina yeelo subxaana rabbiy alaclaa sujuudana dhaha ayuu nebigu sala allahu alay waslam yidhi waxa kale oo markaa saddex jeer ayaanu ku celinaya ayuu odhanayaa waana sida nebiga sala allahu calayh wasalam ay kaga sugnaatay oo xadiidka markaa lafdiga ibnu maaja wuxuu tilmaamaya anuu samica rasuullahi yaquulu idaa rakaca subxaana rabbiy alcadiim halaada maraati yaquulu idaa rakaca saddex jeer buu subxaana rabbiy alcadiim odhanayay